بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد قال الناظم رحمه الله تعالى ومن دواعي الضم مثل لابا رنا وذو يد وقسم غابا هذا إذا لم يكن ثم داع لكسرة فذا رووه واع وحرف حلق غالب عن هذا عند الكساء فعل من يا هذا wuxuu sheekhi raximah اllahu tacaala wamin dawaaci dami damada waxyaalaha u yeeraya ayuu ka mid yahay milu laaba laabai waxa la midkaa ranaa wa ranaa iyo waxa la midkaa wa milu ranaa waduu yadin iyo mid markaa u saaxiiba yad iyo kalabo wa qis ka qiyaaso maa qaaba waxay ka maqanna ka qiyaas qaado waxaan kusoo jirnay baabkii ahaa abniyat اlficl mujarad wa tasaariifuh ficilka mujaradka awsaanta uu leeyahay iyo awsaanta tasaariiftooda ayuu ka waramay naadimku raximah اllah abniyada waa soo aragnay mujaradka abniyadiisu afar ayay ahaayeen oo u qeybsamaya laba qaybood mid rubaaci ah oo faclalo ah iyo saddex hulaaثi ah oo facalo iyo facilo iyo faculo ah afartaa wasni oo mujaradku uu leeyahay waa soo aragnay tasaariiftii baan ku jirnay oo ahayd sida loo mudaaraceeyo yani markaasi awsaantaas wasniga rubaaciga asagu meel danbu ku keeni doonaa ficilka mudaaric markuu ka waramayo wuxuu ka waramayey saddexda kale oo hulaasiga ah sida loo mudaaraceeyo facala iyo facila iyo facula facala caynkeeda in la damiyo ayuu markaa bilaabay sheekhu waxyaalaha keensanaya hore waxaan usoo aragnay mid ka mid ah oo ah almudaacaf almucadda almudaacaf almucadda ficilka oo mudaacaf caynka islaamkaas ku shidan haddana mafcuul buu qaadanaya ayib mudaariciis wuxuu ku imaanaya yafcuulu buu ku imaanaya caynka waa la daminaya kaa horean usoo aragnay horean usoo aragnay kaas laftiisa shaad buu yeelanayaa shaad maxdi ah oo kasre mujarada ku imaanaya iyo shaad ulwajayn ah shaadka maxdiga hal ficil buu inoo soo sheegay xabahu xaba yaxibu waa shaad xaba zayda muxamada waa ficil mutacadi mafcuul buu qaadanaya marka bilkasri mujaraduu ku imaanaya calaa qowl waxaa jira afcaal kale oo ku imaanaya laba wejiba ku imaanaya yani qiyaaskii iyo shaadkii qiyaaskii oo caynka in la damiyo iyo shaadkii oo caynka in la kasriyo sagaal wasni ayuu inoo sheegay halkan marka wuxuu dhamaystirayaa sheekhu facala caynkeeda in la damiyo fcul lagu keeno waxyaalaha saaba facala caynkeeda iyo fcul in lagu keeno caynkeeda la damiyo waxyaalaha keena haddii mudaacaf mucada aan soo aragnay waxaa jira saddex kale oo ayaguna haddii laga helo facala mudaaric iyo lagu keenayo maxaa yihiin yani sheekhu halkan saddexdiiba beytkan ku sheegay saddexdiiba beytkan ayuu ku sheegay o min dawaaci dami milu laaba ranaa waduu yadin waqismaa haaba beytkaasu saddexdaba ku sheegay maxay yihiin ka koobaad waxaa weeye inay noqoto inay noqoto facala caynkiisu inuu wow dhaco caynkiisa inuu wow noqdo facala inay noqoto inay noqoto muctalu cayni bilwaaw inay noqoto sida laaba oo kale laaba laaba aa'iru yaluubu laaba aa'iru yaluubu ay xaama xawla اlmaai biyihiiba ku dul wareegeysta wey laaba طaa'iru calى اlmaa shimirkiiba biyaha ku dul yan markaas eh, ku dul meeraysta weeyaan ayb eh, marka laaba wuxuu noqonaya mudaaricu yaluubu yaluubu yaluubu yalwubu buu noqonaya asalku yalwubu yafculu ayuu noqonayaa yalwubu qaacida ku qumaysa marka yalwubu calى wasni yafculu markuu noqdo qaacida ku qumayso qaacida maxay tahay waxaa la ohanaya ida taqadama صaxiixu saakin haddii صaxiix yani kelmad xaraf صaxiixa hadduu hormaro wa taأkhara canhu muctalu mutaxarik oo u daba dhaco yani markaasi muctal xarakaysan nuqilat xarakaة اlmuctali ilى الsaakini صaxiixi qablahu xarakadii waa laga naqlinaya muctalka waxaa loo naqlinayaa صaxiixa ayaa loo naqlinaya xarakaysan xarakadii marka yalwub ahaa wowga arak damadii baa laga qaaday laamka la saaraya wowgana saakin mar haddii xaraf xaraka laga qaado saakin buu iska noqdaa yalubu buu iska noqon marka yalubu yalubu buu noqonaya marka laaba yalubu qaala yaquulu yaqwulu buu noqonaya mudaariceedu qaacidaasaa ku dhacaysa marka laaba yalubu waxay noqotay facaladii muctalu bilwow way noqotay mar hadday noqoto facala muctalu bilwow hadday noqoto yafculu baa qiyaaskadu noqonaya midda labaad waxa weye rana miaal buu ina siinaya miaalo rana yarnu muxuuna ujeedaa waa facalo inay noqoto muctalu laami bilwaaw inay noqoto facal hadday noqoto muctalu laami bilwaaw hadday noqoto yafculu ayaa qiyaas u ah ayib ranaa ilayhi yarnu ay nadarahu aad buu u eegay weeyaan wuu fiirsaday ranaa ilayhi yarnu ay nadarahu uu eegay bitaamul yani asagoo u fiirsanaya ayuu markaa eegay marka waxaa la ohanayaa ranaa yarnu waa muctalu laami bilwaawe waxay la mid tahay dacaa yadcuu dacaa yadcuu yadcuu yafculu wey waa mowdic labaad ama waa daaci saddexaad aan dhaho daacigii hore markaan ka soo bilowno mudaacafkii mucadaha ahaa ee laaba wuxuu noqonayaa kii labaad oo muctalu lcayni bilwaaw markay noqoto kii labaad buu noqonayaa ranaa oo ah muctalu laami bilwaawna kii saddexaad buu noqonayaa kii saddexaad ayuu noqonayaa waduu yadin waa kii afraad oo maxay tahay markay noqoto facaladii khalabat اlmufaakhara markay noqoto ama khalabat اlmufaakhir markay noqoto yacni duu yadin buu ku tilmaamay duu yadin waa mid awood u saaxiib ah alyad waa alquwa duu yadin yacni ana maa dala calىa khalabat اlmufaakhir min dawaaci dambi waxaa tusinaya yani faan lagu kala adkaaday de waa codon buu ka mid yahay kuwa hore iska waadix weeye oo haddii facala caynkeedu wow uu noqdo yafculu baa lagu keenayaa sida qawala yaqwulu yafculu oo qaala yaquulu la ohanayo bacda iclaal buu yaquulu noqonaya iyo dacaa yadcuu waa markaas waa muctalu laabi bilwaaw yafculu buu ku yimid iyo kii aan soo marno mudaacafkii mucadaha ahaa saddexdaasi waxaa lagu daraya wax loo yaqaano khalabat اlmufaakhir halabaة اmufaakir khalabaة mufaakir maxay tahay laba qof baa isu faanaya laba qof ayaa isu faanaya mid baa adkaanaya marka kaa adkaaday kelmadda uu isticmaalayo ayaa mufaakhir la yidhaahdaa maala laba qof baa doodaya mid baa dooda ku adkaanaya markuu adkaado lafdiga uu cabirayo khalabat mufaakhir ba la yihah tusale wuxuu noqonayaa khaasamanii wuu ila dooday fakhaasamtuhu ana waan la dooday markaad anaa ka badi waxad oranaysaa faana aksumuhu faana aksumuhu ayib anaa doodii kaga badiyey taas wey marka lafdigaas midka badiyey lafdiga uu isticmaalayo ayaa waxaa loo yaqaanaa khalabat اlmufaakhir kii aan yani faantamayey oo qof kale la faantamayey oo ku adkaaday lafdigan uu isticmaalayo wey khalabat اlmufaakhir waxaa la mid ah laba nin baa islaayey mid baa ku adkaaday qaatalanii faqaataltuhu faana aqtulhu ama daarabanii fadaarabtuhu faana adrubhu marka waa in yani qof laba qof baa yani markaa arin ku faanay isugu faanay mid baa ku adkaaday kii ku adkaaday lafdigu cabare wey saabaqanii waa ila baratamay fasaabaqtuhu ana waa la baratamay faana asbuquhu anaa ka dheereeyey anaa kaga badiyey musaabaqada anaa kaga badiyey taa marka waxay u yaqaanaan halabat lmufaakhir kii faantamayey oo qof kale la faantamayey oo weliba ku adkaaday oo saaxiibkii ka adkaaday lafdigan uu isticmaalay markuu adkaaday kaasa waa lo yaqan halabat mufaakhir marka la mudaaracaynayo yafcul baa lagu keenaya xagga isticmaal kuma badnaa xagga isticmaalka kuma badnaa lakiin kuwa kale way badan yihiin inay noqoto facala muctalu cayni bilow inay noqoto inay noqoto muctalulaabin bilwow inay noqoto mudaacaf macada inay noqoto taas way badanta laakiin tanoo kale waa fii bacd alaxyaan weeyaane ma badna ayb marka saddexdaas sheekhu inoo sheegay milu laaba ranaa duuyadin waxay noqonayaan waxyaalaha keensanaya in facala mudaariceeda yafculu lagu keeno waxaa lagu daraya kii aan soo marnay oo ahaa markaasi kii aan soo marnay baa lagu darayaa oo ah mudaacafkii mucadaha ah wuxuu sheekhu raximah اllahu tacaala wamin dawaaci dami wa min dawaaci dami damaha waxyaalaha u yeerayo dawaac yani damada u yeeraya ayuu ka mid yahay milu laaba laaba iyo la midka ah shimirkii baa biyihii ku wareegeystay ayib oo kale wa min dawaaci dami damaha waxyaalaha u yeeraya ayuu ka mid yahay milu laaba laaba iyo la midka ranaa wa ranaa waa casun bilaa caaif wa milu rana milu rana rana waa lamidka rana yarnu wuu u fiirsaday weeyaan ayib marka isaguna waa muctalulan bilwow uu noqonaya miaal buu ina siiyey lakin wuxuu ujeedaa on markay noqoto muctalulan bilwow markay noqoto weya waduu yadin wa min dawaacudam waxaa ka mida ah duu yadin yani markaasi kii halabada tusinayey halabat mufakhirkii buu ujeeda duu yadin kii halabada tusinayey waqis ka qiyaaso maa haaba wixii maqan yani waxaa la sheegay mooye wixii kale ka qiyaas qaado ayib ay maa ashbaha dalik waxaasi wixii shabaha ka qiyaas qaado haadaa arrinkaas idaa lam yaku waa hadusa ahayn daacin daaci hadusa ahayn ama halkaas haadaa arrinkaasi idaa lam yaku waa haduusan ahayn daacin likasrin likasratin kasre mid u yeeraya ama halkaa mid ku sugan fadaakaasi rawaahu waacin fadaa arrinkan rawaahu waxaa wariyey waacin mid cilmiga weeliyey baa soo wariyey wa xarfu xalqin xarfu xalqi haaliba mid ka adkaanaya can hada kanuu ka adkaanaya cinda alkisaai kisaai agtiisa faclaman ogow ya hada kanuu arrinka ogow halkan sheekh wuxuu noo sheegaya raximah اllahu tacaala halabat اlmufaakhir marka uu wax tarayo halabat اlmufaakhir marka yafculu mudaarica loogu keenayo shardigeedu waxaa weeye waa waa inuusan joogin daaci waa inuusan joogin ayib daaci kasra waa inuusan joogin yacni ana hada اxukma wahuwa damu cayni mudaarici ida lam yakun fiihi daaci kasri min kowni faaihi waawan kawacado yacidu aw aynihi laama aw aynihi yaan aw laamihi yaan kabaaca warama fainahu maanicu min adami yacni marka aad ku keenayso khalabat mufaakir markaad yafcuul ku keenayso shardigiisu waxaa weeyaan halkaasi daaci kasra waa inuusan ku sugnayn daakasra horan usoo marnay oo ah in caynkii u ya noqdo adoo mufaakir u dhisay ama laamkii u ya noqdo adoo mufaakir u dhisay ama mudaacaf laazima uu noqdo adoo mufaakir u dhisay kuwa waa la helin dawaacidi aan soo marnay waa la helin muctalfa waa inuusan noqon ima bilo o bilyaa taa hadduu noqdo daacigaa xoog badanaya daaciga ayaa xoog badanaya oo ka adkaanaya waxaad ohanaysaa maala waacadda waacadda waa ficil hulaaثia oo facala wasni facala oo caynka ka buka haddii la mudaaracaynay maxaa lagu keeni lahaa waacadda yacidu maxaa yeele maxaa ku sugan daaci maada daaci kasraa ku sugan waacadda yacidu haddii waacaddadaa loo dhiso mufaakaro loo dhiso waxaa lagu keenaya yafcil lagu keenaya waacadanii fawaacadtuhu فأنا أعidه baad ohanaysa aidhu audhu ohan maysa aidhu baad ohanaysa waad kasrinaysaa لimaada waa mufaakhir nacam laakiin waxaa ku sugan maxay daaci kasra ku sugan waxaa la mida raamaani faraamaytuh faأna armiihi anaa iyo toogashadii anaa ka badiyey faأna armiihi raamaani faraamaytuhu faأna armiihi faأna armuhu ohan maysid ohan maysa mufaakhir ohan maysid لimaada لأنa daaci kasra ku suganoo laamkiiba waxaa yaala yabaa ku sugan ayib haakada baayacanii fabaayactu faana abiicu ayaad oranaysaa marka waa inuusan halkaa ku sugnayn daaci kasra waa inuusan ku sugnayn daaci kasra hadduu ku sugan yahay daacigaasaa ka adkaanaya qalabadii waa laga adkaanaya qalabadii waa laga adkaanaya hada إida lam yakun hama daacin likasri fadaa rawowhu waacin sidaas sheekhu markuu sheegay ayaa wuxuu tilmaamay masala isku khilaafsan yahay masأala mukhtalafa bayna اljumhuur wa bayna اlkisaa'i ayuu tilmaamay masaladaas maxay tahay masaladaas waxaa weeyaan xarfuaq xarfulxalqi caynkii hadduu dhaco kelmadan mufaakhirka loo dhisa caynkeeda ama laamkeeda xarfulxalqi hadduu dhaco xarfuxalqa sheekha inoo soo wado facala caynkeeda xarfuxalqa hadduu noqdo ama laamkeeda laamkeeda xarfuxalqa hadduu noqdo caynka waa la fadxiyaa soo waadix maaha ifcal baa lagu keenaa marka haddii haddii ay kulmaan khalabat mufaakhir kelmaddii loo dhisay haddii caynka ay xarfuxalqa ku wadato ama laamka xarfuxalqa hadday ku wadato maxaa la yeelaya ma khalabadana la tixgelinayaayo caynkii waa la daminaya oo waa ohanaya daacdban baa ku sugan oo aqale baa ku sugan mase waa laohanaya maya xarfuxalqigan ayaa la tixgelinaya caynka waa la fatxinaya maadaama xarfuxaqa caynka u yaalo ama laamka uu yaalo jumhuur waxay leeyihiin alabada xoog badan ayay leeyihiin khalabada xoog badan oo xarfuxalqigu ictibaar ma yeelanayo xarfuxalqigu wax ictibaarah ma yeelanayo waxaad ohanaysaa haacarani hacara hacara waa calaa wasni facala caynkeedan maxaa yaala xarfu xalqiga cayna yaala caynka xurfu xalqa isaga waa arki doonaay yani cayn baa caynki yaala shacara shiin iyo cayn iyo laam shiin iyo cayn iyo ra caynkii marka waxaa dhacay caynulkelima cayn baa dhacay caynkuna muxuu ka mid min xuruufi xalqi xarfulxalqi kelmadda facala caynkeeda hadduu dhacana yafcal waa lagu keenaa shaacara waxaa loo dhisay mufaakhara loo dhisay shaacaranii fashaacartuhu faana ashcuruhu miyaad ohanaysaa mise faana ashcarahu baad ohanaysaa wuxuu leeyahay jumhuur waxay leeyihiin faana ashcuruhu baa la ohanayaa shaacaranii yani gabay buu ii tiriyey gabay ila tirsaday fashaacartu ana waan la tiriyey markuu ti ana waan soo tiriyey faana ashcuruhu anaa ka badiyey shicirki miyaa la ohanayaa mise faana ashcarahu baa la ohanaya caynka waa la fatxinayaa jumhuur waxay leeyihin caynka waa la daminayaa oo halabadana ka xoog badan caynka xarf xalqiga yaala halabadana ka xoog badan bay leeyihin soo maa kisaaina wuxuu leeyahay maya waxaa xoog badan xarfu xalqigana xoog badan limaada qiyaasa calى daaci اkasr daaci kasr maxaan soo marnay khalabat mufaakharo iyo kuwii kasraha soo jiidaya hadday kulmaan maxaan soo marnay inay xoog badan yihiin maxay daaci kasrihii ayib ana armihu anaga soo maraa maana faramaytu faana armihu anaga soo marnay waxaa la tixgeliyey maxay markaasi kasraha la tixgeliyey xarfu xalqi hadduu caynka dhacana ama laamka dhacana xarfu xalqiga hala tixgeliyo saasuu leeyay qiyaasan calaa haada sida kaaba loo tixgeliy kana hala tixgeliyo jumhuur lakin waa maya daacigu waa ka xoog badan yahay xarfu xalqiga xarfu xalqigu waa daciif waa taag daran yahay maadaama uu taag daran yahay iskama yani markaas ma riixi karo daaci damahan oo qalabada ma riixi karo sida daaci kasraha u riixayo kani ma riixi karo idan hadday kulmaan yani waxaa weeyaan halabada adkaanaysa le lakin sa wuxuu le maya xarfu xalqiga adkaanay marka waa masأala mukhtalafa bayna اljumhuur wa bayna alkisaa-i sheekhu marka waa tilmaam wuxuu yihi ay anahu laa ahara lxarfi اxalqi cinda اljumhuur fi dalika الnowc ay daali calى mufakhara fayudamu wain kaana ayru awalihi wa huwa caynuhu wlaam yani caynka ama laamka ad xarf xalqi yaalo waa la daminaya kashaacaranii fashacartuhu faana faana ashcuruhu baa la ohanaya saaracanii waa legdankii weeye fasaaractuhu faana asrucuhu baa la ohanaya wa cinda akisaayi kisaayi agtiisa ana xarfa alxalqi maanicu min adami damadii wuu diidayaa in caynka la damiyo waa diidayaa ayib fayajibu fiihi اfatx qiyaasa calى daaci maada calى daaci اkasr sawaadix maaha waxay kaloo leeyihin wlأnahu qad sumica fi afcaali minhu afcaal baa la maqlay afcaal baa la maqlay mufaakharo iyo xarfu xalqa isugu yimaadeenoo xarfu xalqigii la tixgeliyo caynka la fadxiyey baa la arkay marka laba shay buu deliishanayaa kisaa-i in carab laga maqlay bacd اkalimaat oo markay kulmeen xarfu xalqi iyo mufaakharadii qalabadii xarfu xalqiga la tixgeliyey carab baa laga arkay iyo qiyaas looga qiyaasanaya daacil kasrihii jumhur waxay leyihin maya eh, waxyaalaha la arkay waa shaad bay leeyihin waxamala ajumhuuru maa sumica maftuuxa cala shuduud shuduud baa lagu xambaaray wuxuu sheekhu raximah اllahu tacaala haada arrinkaasi idaa goortii weye lam yaku usan ahayn daacin mid u yeelaya likasratan kasre u yeelaya ama halkaa mid ku sugan fadaakaasi rawaahu waxaa soo wariyey waacil mid wax weriyey wa xarfu xalqi xarfu xalqi mid ka adkaanaya wey can haada kanuu ka adkaanaya waa kee mufaakaradiibuu ka adkaanaya xarfuxalqi xarfuxalqi haalibun waa ka adkaanaya can haada wuxuu ka adkaanayaa mid kanoo ah mufaakaradii cinda alkisaa kisaa agtiisa faclaman ogow yaa haada kanoo arrinka ogow la soco cinda alkisaa'i buu ku qeyday ama cinda hayrihi wahum ajumhuur cinda aljumhuur laa waxaa adag qalabada adag washaaca fatxun fi ladii ka yadharu ويkضعا وhkذا qad ذkrوا in lam ykن مضاaعفا وlam ykن مشhتahirا بkسن أو ضم fasun wuxuu sheekhu raximah الlahu taعalى وشhaaca waxaa faafay fatxu fatxa faaftay fi ladii kiibuu ku faafay ka yadharu la mid ah وaykhضacan la mid ah وhaakada arrinkaasi qad dakaruu saasoo kale qad dakaruu sheegeen in lam yakun hadduusan ahayn mudaacaf mudaacaf hadduusan ahayn walam yakun usan ahayn mushtahiran mid ku caanbaxay bikasrin kasro aw damin dambe ku canbaxay fasun arrinka ilaali sheekh halkan wuxuu noo sheegaya raximah اllahu tacaala facala caynkeeda wasniga facala caynkiisa wuxuu ka soo baxay qiyaas mar waxaa mudaariciis yafcilu afar shay baa keena iyo shuhro marna waxaa lagu keenaa caynkiisa waa la damiya yafcilu baa lagu keenaa afar shay iyo shuhra keenta halkan wuxuu noo sheegayaa caynkii facalo oo la fatxinayo oo qiyaasku u yahay fatxulcayn goorma waa marka xarfulxalqi caynka uu dhaco weeye lakiin xarfulxalqi sheekhu ma sheegine tusaalayaal buu sheeku siiyey tusaalayaal ayuu siiyey xuruufulxalqigu waa la garanayaa waa hamze iyo ha cayn iyo xa ayn iyo kha akhii haaka cilma xaazahu hayru khaasirin yani lixdaa kelmadood xuruufta ugu horeeya ayaa xuruufulxalqi la yidhaahdaa hamze iyo ha cayn iyo xa ayn iyo kha xuruuftaasi hadday facalo caynkeeda dhacaan ama laamkeeda dhacaan ifcal waa lagu keenaya shuruuddana asagaa soo wadee waa sida ahara ahara ahara caynka maxaa dhacay dadu waxay dhacaysaa fadi ko haaduna xaggay dhacaysaa waa cayntii raduna waa laamkii dahara marka waxaa la ohanaya waa xalqiyulcayn baa lagu ohanaya caynkiisa caynulkelima ayaa waxaa dhacay ha haaduna maxay ka mid tahay min xuruuf maada min xuruuf اxalqi idan markaa mudaaracanse dahar maxad ohanaysaa ahara yadharu waad ohanaysaa yadharu maxaad afcaal ogu keentay waxaad ogu keentay lana xarfulxalq oo ha ah ayaa dahara caynkeeda dhacay saas afcaal logu keenay dahara yadharu waxaa la mid a khadaca yakhdacaan meesha u leyahy khadaca khadaca khadaca laamka waxa dhacay cayn baa dhacay khaadan hore la eegi mayo faaulkelim waxba kama taro xarfulxalqigu fada haduu dha waba kama taro mxuu xagee wax ka tara alcayn walaam marka khadaca caynk laamkii baa wuxuu dhahay cayn cayn baa noqday laamkii waxaa la ohanaya khadaca yakhdacu yakhducuna la ohan ma yakhdicuna odhan mayside yakhdacu baad odhanaysaa muraacaatan lixarfi alxalqi adoo xarfi xalqigaasi tixgelinaya ayib marka xarfi xalqi hadduu dhaco cayn اlkelima ama laam lkelima laamu facala hadduu dhaco yafcal waa lagu keenaya yafcalu ayaa lagu keenaya waxaa lamida ah saala sa'ala hamza cayn ka dhacday yas'alu baad ku keenaysaa dahaba dahaba haba cayn ka dhacday yadhabu baad ku keenaysaa wahaakada dahara yadharu saxaba yasxabu wahaakada haddaba shuruud bay leedahay shuruud ayuu sheekhu markaa u dhigaya xarfu xalqigu markuu wax qabanayo oo caynka loo fatxinaya shuruud buu le shuruudda maxay tahay in lam yakun mudaacafan mudaacaf waa inuusan hayn mudaacafka ama laazim ha ahaado ama mutacadi ha ahaado mudaacaf waa inuusan noqon waa shardi oo hadday xarfu xalqi iyo mudaacaf hadday kulmaan maaa la samaynaya mudaacafkaa qaadanaya hadduu mucado yahayna caynka waa la daminaya hadduu laazim yahayna caynkii waa la kasrinaya in lam yakun mudaacafan waa shardi walam yakun mushtahiran bikasrin aw damin waa inuusan ahayn waa inuusan ahayn mid ku caanbaxay kasro iyo damo toona yacni mudaacaf waa inuusan ahayn mashhuuru bikasratin waa inuusan noqon mashhuuru bidamatina waa inuusan noqon ayib waynuusan noqon bimacnaa dawaaci dambe waa in laga waayaa dawaaci kasrana waa in laga waayaa xagga hoose marka wuxuu noogu tilmaamay shuruuddii shuruuddu ku sheegaya nadmigu ku tilmaamayo yacni inamaa yuftaxu qiyaasan inamaa yuftaxu qiyaasan waa la fatxinaya qiyaas ahaan caynulmudaarici caynu facala almaftuuxi alxalqi bialaati shuruud anlaa yakuuna mudaacafan labo anlaa yashtahira bikasratin saddex alaa yashtahira fiihi bidamati waa inuusan mudaacaf noqon hadduu mudaacaf noqdo laazimkiina kasru cayn baa qiyaas u ah mucadihiina damul cayn u ah waa inuusan noqon mid ku caanbaxay kasro hadduu kasro ku caanbaxay waa la kasrinaya waa inuusan noqon mashruun bidama hadduu ku caanbaxo damana waa la daminaya waxaa lagu darayaa caynku haddii uu dhaco xarfu xalqigu caynka hadduu dhaco fada waa inuusan noqon muctalfa waa inuusan noqon saddexdan sheekhu sheegay afarkaa loogu daraya yani shuruuddan waa shuruud caama weeye haddii caynka xarfulxalqi hadduu dhaxo waxaa shuruudda ah fadu hadduu muctal ka noqdo hadduu noqdo muctalulfaai bilwaaw hadduu noqdona aw bilyaa hadduu noqdo ifcil baa lagu keenaya qiyaaska oo min dawaacil kasr buu noqonaya haddii xarfulxalqa caynka uu dhaco laamka waa inuusan wow kaga bukanay hadduu laamka xarfucilla hadduu yaalo oo wow ah ifcil baa lagu keenaya baa lagu keenaya marka caynku markuu dhacayo fada waa inuu ka fayowiya laamkana waa inuu ka fayowiya laakiin hadduu fadii muctal ka noqdo waxa uu kaga bukaa leegaya wow ama ya haddii wow ya ay noqdaan ifcil baa qiyaasu ah asagoo xarfxalqa caynka uu yaalo haddii laamku wow u dhacana yafcil baa qiyaas u noqonaya waa dawaacid bay ka mid ah anaga soo aragnay ayib xarfxalqigan laamka hadduu dhaco laamka hadduu galo caynka waa inuusan wow noqon yana waa inuusan noqon afartaasa loogu daraya marka shardi yani waxaan sheegnay xarfuxalqigu caynku wax ka tara ama laamku wax ka tara marka caynulkelima loo fatxinayo waa markuu caynulkelima dhaco ama laamulkelima markuu dhaco caynka markuu dhaco laba shardi baa loo shardinaya fadu waa inuu ka fayowya laamkana waa inuu ka fayow yani fadu waa inaysan muctal noqon fadu hadduu muctal ka noqdo maxaa dhacaya yafcil waa lagu keenaya wuxuudana kaga bukada yani wow ha noqdo ama iya ha noqdo yafcil waa lagu keenaya qiyaaski waanaga soo aragnay haddii laamku isagoo caynku xadfalq u yaalo laamku hadduu wow noqdana waxaa lagu keenaya maxay yafcula lagu keenaya isaguna daacdan buu ka mid yahay halkaas waa laba shardi haddii xadfxalqigu soo guro laamka yimaadana caynkii wow waa noqon yana waa inuusan noqon halkaa marka afar shardi ayaa loogu darayaa shuruuddaa marka la helo ayay markaasi xadfxalqiga wax tarayaa wuxuu sheeku raximah اllahu tacaala washaaca waxaa faafay fatxun fatxaa faaftay ay fatxulcayni fi ladii kii la fatxiyo caynkiisa ka yadharu la mid ah yadharu maxaa la mid a ficil kastoo markaasi xarfu xalqigu caynkiisa uu yaalo dahara wayakdaca la mid a khadaca waxaa la mid a isaguna ficil kastoo laamkiisu xarfu xalqi u yaalo washaaca waxaa faafay fatxun fatxaa faaftay fi ladii kii ayuu ku faafay ka yadharu la mid ah wayakdacan la mid ah yadharu waa muuqanaya wayakdacan waa isdulaynaya wahaakadaa sidaasay qad dakaruu sheegeen sidaasi la mid a saasoo kale ayay qad waxay sheegeen haa saasoo kale qad sheegeen in lam yakun waa hadduusan ahayn mudaacafa mudaacaf hadduusan ahayn xarf xalqiga markuu caynka ama laamka dhacay mudaacaf waa inuusan noqon walam yakun uusan ahayn mushtahiran mid ku caanbaxay bikasrin kasra ku caanbaxay aw dami dama ku caanbaxay fasun arrinka ilaali bu sheekh ku arrinkaa ilaali wamaa khalaa min jaalibin lilfatxi aw daacin wa biwajhayni xakow wuxuu sheekhu yoma ladii midka khalaa ka marnaaday min jaalibin mid soo jiida lilfatxi fatxa soo jiidaya aw daaci daaci ka marnaaday washuhrad shuhro ka marnaaday xakow waxay ku xikaayoodeen biwajhin laba weji halkan wuxuu ku khatimayaa sheekhu baabkan facala mudaariceedu wuxuu ku yimaadaa yafcilu baa qiyaas u ah kow yafcilu ayaa qiyaas u ah yafculu baa qiyaas ah yafcalu baa qiyaas ah. saddex baa soo dhameeyey halkan wuxuu noo sheegayaa beytkani in mudaaricu facala lagu keeno yafculu wa yafcilu fi aanin waaxid hal mar isku mar yafculu wa yafculu lagu keeno waa goorma waa haddii intii aan soo marnay la wada waayo facala hadday daaci laga waayo daacil kasre laga waayo jaalibkii laga waayo shuhrataankii laga waayo intii aan soo marnay marka laga wada waayo facala qiyaaskeedu yafculu yafcilu labadoo lagu keeni karaa sida catala oo kale catala catala wuu jiiday wey catala wuu jiiday yactulu wayactilu labada ku keli kartaa limaada lanna catala daacdamo kuma sugna saddexdii afartii shayoo damada keensanaya kuma sugna shuhurdamana kuma sugna daacilkasra kuma sugna shuhurdkasrana kuma sugna wax fatxada soo jiidaya in la fatxiyana caynka in la fatiya soo jiidayana meesha ma yaalo intii waa laga waaye catala yactulu wayactilu cakafa yackufu wayackifu fi aanin waaxid marka sheekh masaladaas ayuu noo sheegayaa ay ida khalaa caynu mudaarici facala maftuuxi min jaanib اfatxi wahuwa xarfu اxalqi fii caynihi aw laamihi wa min dawaaci اkasri wاdami wataqadama bayaanuha wma اshtahara bاdami wاlkasri qad xakaw fiihi wajhayni la weji bay xikaayoodeen maxay yihiin qad xakaw fiihi wajhayni waxa way adam wاlkasru naxو catalahu yactulhu wa yactilhu ayib ida dafacahu bicunf markuu jiido wey marka kaasoo kale wuxuu noqonayaa in labada wajiba lagu keeno yafculu iyo yafculu labadaba wama ladii ficilkii khalaa ka marnaaday oo laga waayey min jaalibin mid soo jiida lilfatxi ay fatxi caynihi caynkiis in la fai waxyaalihii soo jiidaya ficilka laga waayo aw daacin daacina laga waayo daaciga muxuu ahaa daaci dama iyo daaci kasra laga waayo wa shuhratu shuhra laga waayo shuhrat iyo shuhratu damana laga waayo qad xakow xakow way ku xikaayoodeen kaasi biwajhayn laba waj bay ku xikaayoodeen labada waj marka maxay yihiin waa adamu iyo alkasru qaala الnaadimu raximah اllahu taعaalى faslu fii xukmi itiصaali taa damiiri aw nuunihi biاlficli اlmaadi aلhulaaثi almuctal cayn wa alqaabi اafcaal halkan wuxuu ka warramaya sheikhu raximah اllahu tacaala ficilka taa damiir lala xiriiriyey ficilka taa damiir lala xiriiriyey ficilka maadi oo taa damiir lala xiriir ama nuunu damiir lala xiriiriyey oo ulaaiga oo muctulcaynka ah ficilkaasi xukunkiisa muxuu noqonaya marka ta damiir lala xiriiriyo ama nuuntii lala xiriiriyo kadalika afcaasha magacyaha ay leeyihiin ayuu marka halka inoogu sheegaya qaala naadim raximah اllahu tacaala washakla caynin liulaaiyin quli muctalata lifaa'ihi famtailii in itasal nuunu watadamiiri bihi kada rawow bilaa nakiiri wain yakun fatxan fakhud mujaanisa lilcayni kun limili hada qaa'isa wuxuu sheekhu raximah اllahu tacaala wanqul naqli shakla caynin cayn xarakadeed naqli cayntaasoo liulaaiyi ulaai u naqli xarakada caynta muctalatan xaalay cayntaas mid muctala oo bugta lifaaihi ilaa faaihi fada u naqli famtaili arinkaana markaas samee oo markaas arinkaa fuli in itasal nuunun waa nuun haddii uu ficilka la xariirsamo ywata adamiir rawow way wariyeen bilaa nakiirin diidma la-aan bay wariyeen kadaa saas ayay wariyeen arrinkaasay wariyeen yahay xarakada markaasi caynka saaran fakhud waxaad qaadataa mujaanisan xaraka mujaanis caynka kun waxaad noqotaa qaayasan mid u qiyaasanaya limili haada arinkaasoo kale mid u qiyaasanaya noqo halkan sheekh wuxuu inoo sheegaya raximah اllahu tacaala cinwaankaas uu markaa shaarixu tilmaamay ah ficilkii maadi oo caynka ka bukay haddii taa u lala xiriiriye ama nuunu damiir lala xiriiriye isbedel ku imaanayo ficil maadi waa garanaynaa waa xada yani markaas tusinaya xada hore u dhacay waxay tusinaya weeye kalimatu dalal calaa macnan fii nafsiha wاqtaranat bizamn اlmaadi wey maadigu tacriifkiisu waa kelimad tusinaysa xadaث iyo dhacdo dal calى macnan fii nafsiha macnay tusinaysaa nafteeda ku sugan ayib kelimatu dal calى macnan fii nafsiha wاqtaranat bizamaan اlmaadi zaman hore u dhacayna markaa ku lamaan kaasaa maadi la yihahda ficilkaa maadi oo caynka weliba ka buka caynka ka buka marka lala xariiriyo taa damiir ama lala xariiriyo nuun damiir maxaa isbedela oo ku imaanaya ayb ta damiir iyo nun damiir ta damiir waa yani waxa weyaan ta wax loo yaqaano waxa weyaan adamiir mutaxarik wax loo yaqaano weyaan adamiir mutaxarik damiir mutaxarikna sideed damiir ayaa waxaa loo yaqaanaa adamiir mutaxarik damiirka xarakaysan sideeddaas waxaa weyaan waa laba mutakalim ah iyo shan mukhaaab ah iyo nun aayb ku dhacaysa darabtu darabna labadaba mutakalim damiir mutakalima ah. damiir rafca mutakalima ah. waa sideed weeyaan darabtu wa darabna labadaba mutakalim ayib darabta darabti darabtuma darabtum darabtunana shantan waa mukhaaab darabnana waa ghaa'ib weeyaan dumarkii maqnaabaa garaacay wey marka darabtu anaa garaacay iyo darabna anagaa garaacnay labadaas waa mutakalim darabta oo ninkii ah gabadhii oo darabti ah labadii oo darabtumaa ah raggii badnaayo darabtum ah dumarkii badnaayo darabtunna ah shantan waa mukhaatab iyo nuuntii niswaha ku dhacays dumarkii maqnaa ku dhacaysay oo darabna dumarkii maqnaa way garaaceen sideedaa damiir waxaa loo yaqaanaa damiir rafci mutaxarik baa la yidhaahdaa damiir rafci mutaxarik marka qaybna waa ta qaybna waa nuun marka ficilkii maadi oo caynka ka bukay marka lala xiriiriyo tadaa damiirka ah sida tu ta ti tuma tum iyo nuunkii oo ah darabna ayib darabnaa nuunkaas damiirkaas marka lala xiriiriyo ficilkii maadi oo muctalka ah yani marka xukunkiis waxa uu noqonayo taasuu sheeku ka warramaya ficilka maadi oo muctalcaynka ah waa sida qaala oo asalkiisu qawaalo u ahaa waa sida baaca oo asalkiisu bayaaca u ahaa waa sida khaafa oo asalkiisu khawifa uu ahaa afcaashaasi waa afcaalu maadiyatu muctalat اlcayn waa afcaal maadi ah oo caynka ka bugta khawifa waa facila ayib khawifa taala waa awula waa facula qaala asalkeeda waa qawala waa facala facala oo qawala ah khawifa oo facila ah awula oo facula ah saddexdaba waa maadi caynkayna ka bukaan afcaashaas marka lala xiriiriyo damiir ta damiir lala iiiy ama nuunu damiir lala xiriiriyo maxaa isbedelo ku imaanaya arrinkaas shekh ka warramaya sheekh wuxuu tilmaamayaa marka afcaashaas caynka ka bugta damiir lala xiriiriyo caynkoodi baa la xadfayaa o caynkooda marka la xadfo waxaa israacayo labada beedo hor kaga hadlay facula iyo ficila ayuu kaga hadlay ficilku markuu calaa yahay iyo calaa wasni facula markuu aakhirkii marka la sukuuniyo caynkuna saakin buu ahaa laba saakin baa kulma kelmadii ku kulmaya aakhirkeediioo saakin noqotay iyo caynko caynko marka horeba saakin sii xarf cillo saakina sii ahaa laba saakin hadday kulmaan qaacido waxay tahay laba xarfu cilo hadday kulmaanoo saakinayna xarf la xadfaa caynka ba hadaba la xadfaya caynkii marka la xadfo xarakadiisa inta la qaado baa fa'da la geynaya sidaana waxaa loo yeelaya in laisku tusiyo kelmaddu yacni siday markaasi ahayd wasnigeed wuxuu ahaa miaalkaad ku fahmaysaa qaacida waxaad ku fahmaysaa miaalka miaalka waxaa weeyaan waxaa isku qaacide ah khawifa oo facila ah iyo awula oo facula isku qaaciday noqonayaan marka la ilaalinayo ficilka eh, khawifa isagoo ah khawifa isagoo ah khawifada lagu daymayo khawifa lama isticmaalo asalkii baa lagu shegay lakin lama isticmaalo limaada lianna eh, afcaal waxaa jirta asalkoodii aan la isticmaalin waxaa la isticmaala iclaal marka lagu samey kadib waxaa la isticmaala khaafa lakin asalku khaafaman mxuu ahaa khawif waa asalku ahaa ayib awula lama isticmaala maxaa la isticmaalaa taala la isticmaalaa marka afcaashana asalkooda lama isticmaale marka iclaal lagu sameeye kadib bacda iclaal baa la isticmaalaa haddaba khaafadani asalkeeda khawifu ahaa khawifada lagu dayn maya qaacida markiiba ku qubaysa qaacida maxay tahy taxaraka xarfu cilati waa kee waa wowga taxaraka xarfu cilati kow wanfataxa maa qablahu oo khadii ah ulibat cilau xarfu cili waxaa loo qalbinaya alifan fasaara maada muxuu noqday khaafa ayuu noqday marka khaafa iskama imaane qaacida ku timid khaafa iskama imaan qaacida ku timid taala iskama imaane qaacida ku timid qaala iyo khaaf waa isku qaacido waxay kala duwan wasniga kala duwan midna waa facula midna waa faciila lakin waa isku qaacido oo khawiif tawuulu ahaaye waxaad oranaysa taxaraka xarfu cilata awowgii ah tawuula damaa ulibat اcilaةu wowgii ah waxaa loo qalbi alifan fasaara maada muxuu noqday aal ayuu noqday asagoo aalo iyo khaafa ah baa marka waxaa lala xiriirinayaa damiirkii damiirki baa lala xiriirinaya nuunkii ama tadii ta haddaan la xiriirno maala ta mutakali haddaan la xiriiriy maxay noqonaysaa khaaftu iyo aaltu bay noqonaysaa khaaftu iyo aaltu bay noqonaysaa khaaftu iyo aaltu markay noqoto laba a laba saakin baa kulmaya laba saakin ayaa kulma labada saakin maxay yihiin waa laanka u dambeeya khaafada u dambaysa iyo alifkii caynka ka soo gadoomay ila markaa caynka cilaaliyey soo alif looma qalbin caynkii alifkaas asu weligiibaska saakin ah iyo laanka u dambeeya fada u dambayso oo saakinoo ay sababtay ta'dan aan ku daray ay sababtay laba saakin baa kulma labada saakin markaad eegto mid waa xarfu cilo waa kee waa alifka caynka yaala midna waa saxiixo waa fadan dambaysa aakhirka taala khaa alifku waa saakin fadanna waa saakin midna laakin waa saxiixo waa fada midna waa muctalo waa laamka wey maxaa la samaynaya markaas qaacidaha ku qumaysa labaad maxay tahay qaacida maxay noqonaysaa ida ijtamaca xarfaani saakinaani muctalun wa saxiixun laba xarf oo saakin kulmay mid waa muctal midna waa saxiix faxadfu xarf cilata awla xarf cilaha la xadfayaa sawaadix maaha waa camalka labaad hadda aan qabtay weeye markaan xadfo muxuu noqonayaa khaftu buu noqonaya khaft intaa meesha taal baan ku dhawaaqaya khaftu ayuu noqonaya khaftu markuu noqdo waxaa la isweydiinayaa yani waxa weyaan ficilku mafacilu ahaa mase faculu ahaa mase facalu ahaa si laisku tusiyo wuxuu uu ahaa baa waxaa lagu oranaya xarakad iyo caynka saarnayd fada si markaa loo ogaado asalkiis wuxuu ahaa yani markaasi wasnigiis wuxuu ahaa khaafa caynkeeda maxaa saarna kasraad khasrihi qaadoo waxaad geysaa khada saar muxuu noqda markaasi khiftuun khiftu baa la isticmaalaa khiftun anagu aan iska isticmaalayno de shaqooyin badan bay soo martay fahan hadda ya sidaa kumay dhalane howlo badan bay soo martay khiftu waxaa ka horrey ina marka hore inay khawiifo iska ahayd marka hore ko asaalatan iclaal lagu sameeyey oo wowgii caynka yaal alif loo qalbiyey oo khaafasta ay ku noqotay khaafo markay noqotay baa damiir lala xiriiriyey ama nuun ama ta lala xiriiriyey markii damiirka lala xiriiriyey ayaa waxaa kulmay laba saakin labada saakin oo caynkii oo xarfucilo alif ah iyo laamkii oo markaa tadan damiirkan uu reebay caynka asagaa iskaba reebanaa kow laamkana maxaa reebay tadan damiirkan la xiriiriyaa reebay sawaadix mahan haddaba laba saakin baa kulmay caynkii iyo laamki labada saakin markay kulmeen qaacdo labaad ba haddana keensanaysaa oo laba xarf laba saakin hadday kulmaan midna uu saxiixiya midna muctal uu yahay maxaa la sameeyaa ka muctalkaa la xadfaa muctalkii baan xadfaynaa muctalkii markaan xadafno khiftu baa soo haraysa khiftu markaasa waxaa las weydiinayaa asalkeeda mafacilay ahayd mafacuula mafacala xarakadii caynka saarnayd qaado fada saar fada markaad saarto waxaa kuu soo baxaysa ficilkani wasnigiisa ilaa caynku waa xadfan yahay xarakadii sidan loo soo naqliyey inuu ficilkan asalkiisii wasnigiisii ficile inuu ahaa ayaa ku baxaysa haddaba waxaa ku sugan bay ku ohanayaan saddex shay baa ku sugan iyo cilo saddex shay cila ku sugan saddex shay maxay yihiin xadfu xarfin xaraf waa laga xadfay kelmaddan xarafkaas waa kee waa cayntii sax alifka ahayd xadfu xarfin xaraf waa laga xadfay wa xadfu xarakata xarakana waa laga xadfay xarakada xaggee laga xadfay fda xarakadeeda waa la aada waa laga a waa laga turay meesha waa labo xadfu xaraka wa naqlu xarakati ilaa maa qablaha xarakadii caynka taal xaggee loo naqliyey bxifaadi baa loo naqliyey saddexdaa shay maxaa loo sameeyey arrinka maxaa loo sameeyey arrinka waxaa loo sameeyey si markaa laisku tusiyo ficilka wasnigiisu inuu facila ahaa awula aanu nimaano awula waa facula qaacidaa maraysa taxaraka xarfu cilati wowgii ah wanfataxa maa qablahu gulibat cilatu wowgii ah alifan fasaara maada muxuu noqday daaluu noqday aala daala markuu noqday isagoo aala damiir la xiriiri maxay noqonaysaa daalta daalti daaltuma daalna daaltu saasuu noqonayaa maxaa kulmay markaas laba saakin mid waa caynkiio alif ah oo ah markaan claal ku sameeyey caynkii alif noqday aliftii weligeedka saakin ah iyo laamkiioo aan u sukuuniyey lisabab maada maxaan u sukuuniyey liajli damiir sax laba saakin baa kulmay labada saakin markay kulmaan qaacida labaad baa imaanaysa ha sarfiga qawaacid buu ku shaqeeyaa qaacida labaad baa imaanaysa qaacida maxay ku leedahay laba laba saakin hadday kulmaan miduu uu muctal yahay midna uu saxiix yahay maxaa la sameeyaa waxaa la xadfaa ka muctalka meesha laga tuuraa waa ka tuurnay muxuu noqday muxuu noqday daltu buu noqday daltu daltu buu noqday daltu markuu noqday eh, waxaa la isweydiiyey mafacilu ahaa ficilkan wasnigiisu mafacula mafacala si laisku tus waxa lagu oranayaa caynka maxaa saarnaa marka hore intaan ilaa lagu samayn ka hor maxaa saarnaa damaa saarnayd tawula damadii qaadoo fada saar damadii qaadoo maxay fada saar fada maxaa loo saaraya ila caynka mesh waa ka maqan yahay caynka waa la xadfay idan xarakadiisa waa la qaadayo fadi baa la geeyey damada fadaasaan waxay daliil u tahay inuu maadaama xarakadii caynka ay tahay inuu asalkii wasnigu faculo inuu ahaabay daliil u tahay marka waxaa ku sugan bay ku oranayaan xadfu xarfin xaraf in la xadfay xarafkaas waa kee waa caynkii la xadfay wa xadfu xarakatin xaraka in la xadfay xarakada xagee laga xadfay fadaa laga xadfay sax ila marka fatxaa saarnayde xadfu xarfin xadfu xarakatin wa naqlu xarakatin ilaa maa qabla xarakadii caynka in loo naqliya xagee infada loo naqliyey waa saddex saddex saddex arimood baa ku sugan sidaa maxaa loo yeelay oo xarakada loo naqliyey waxaa la doonayaa in laisku tuso yani markaasi in laisku baraarujiyo kelmadda caynkeedu yani markaasi calaa wasni facula inay ahayd ayaa la doonayaa waadix aan u ayib waxaa markaasi waxaa markaasi in waxyar ku khilaafsan markii uu yahay calaa wasni facala marku waa qawalo oo kale qawala labadaas ku qaaciday noqonayaan calaa wasni facala markuu yahay ficilkii waa qawala waa bayaaca qawalaan ku hormarno waa isku mide qawala markay noqoto qaacidaa ku qumaysa qaacidu maxay tahay taxaraka xarfu cilati oo kee ah wowga soo maha maa qablahu oo aqaafkii gulibat cilatu oo wowgii ah alifan fasaara maada muxuu noqday qaaluu noqday sax qaala markuu noqdo mir la xariiri muxuu noqonaya waynaad jidaa waynaad masika ugu dhawaaqi karta ila laba saakin yani si kale loguma karo qaaltu baad ohanaysaa qaaltu markaad tiraahdeed qaacida labaad baa imaanaysa qaacida maxay tahay hadday kulmaan laba xarfu laba xaraf oo saakinayna mid muctal midna saxiix uu yahay maxaa la sameeyaa ka muctalkaa meesha laga saaro laxadfaa waana xadaafin muxuu noqday qaltu buu noqday qaltu intaa meesha lagu dhawaaqaya qaltu buu noqday markaasa waxaa la isweydiinayaa kelmaddan caynkeeda ma wow saarnaa ma laam baa eh, ma ya baa saarnay maxay ahayd si loo ogaado eh, waxaan samaynaynaa xarakadii waxaan soo qaadaynaa caynka caynka maxaa saarnaa fatxaa saarnayd fadina maxaa saaran maxaa saarna marka hore fatxaa saarnayd fatxo fatxo fatxo lagu bedelay wax falaaxa kama yimaaday yidhahdaan lanna caynka qawala asalkii fatxaa saarnayd qaafkana maxaa saarnaa fatxa soo maha haddaan xarakadii intaa cayn ka qaada fadaan u naqliyo waxba kama soo baxayaan idan xarakada caynka intaan qaado xarakada caynka intaan aado arakada caynka maay ahayd fada soo mahayn intaan fadxadii qaado ba waxaan ku soo bedelanayaa xarako ku habboon oo munaasab u ah xarafkii caynka yaalay caynka maxaa yaalay intaan dheclaal maxaa yaalay qaawaala wow soo olin wow maxaa munaasab u ah dama munaasab ah idan xarakadii caynka taalay oo kuwii hore aan fad u naqlinaya basa tan sidaa maaha haddii xarakadii caynka aan naqliyo fada geeyo wax isbedela ma imaanayo waayo awala fada maxaa saarnaa fadxa soo maahayn caynkana maxaa saarnaa fadxo idan wax isbedela ma imaanayo idan ma laxal marka xarakadii caynka qaadoo fada hau rarine waxaad ku soo bedelataa xarafkii caynka yaalay oo wowga ahaa xaraka ku haboon ku soo bedelo fadana u rar markaas marka maxaa munaasib u ahaa wowga yaala soo maahayn wowga maxaa munaasib u ah ama adadii idna fadxadii caynka taalay kusoo bedelo damo damadii naqliyo fada gee muxuu noqday markaasi qultu ayuu yimid marka qultu de iskama imaanin camal dheer bay soo martay soomaalida qultu markaad leedahay shaqo badan bay soo martay marka qultu waad oranaysaa qultu waxaa la mida bayaca ma isku qaacido marka hal meel ma isku khilaafayaan markaas taa hadda taa dambe intaana dhaafin maxaa sidaa loogu sameeyey awan waxaa ku sugan waxaa ku sugan xadfu xarfin xaraf la xadfi xarafka la xadfi waa kaya caynti baa laga xadfay oo marka wow yaal wow baa la adfay o wahuwa alif wowgu waa marka hore lakin marka dambe alif baan xadafnay ila wowgu wuxuu ku tegey iclaal buu ku tegey qaacidu ku tegey maa xudifa licilatin tasriifiyatin kahaabit waa qaacido wixii qaacida sarfiga darteed loo xadfo wax joogu lamidi marka alifki hadda la xadfay o xadfu xarfin oo markaasi alifkii ah wa xadfu xarakatin xarakadii fadoo la xadfay waa labo wtacwiidu xarakati bixaraka xaraka xaraka kusoo bedeshay xarakadii caynka saarnid waxaan kusoo bedeshay xarako kale oo mujaanisa maxay xarafkii caynka yaale waa saddex wa naqlulmucawadi kii lasoo ciwad qaatay oo loo naqliyey ilaa maa qablahu ilaa maa qabla waxa ka horeeya xarakadii aan soo bedeshay xagee baan geeyey waxaan saaray xagee faad ayaan saaray sidaa maxaa loo yeelay tambiihan cala almaxduuf xarafkaa la xadfay ayaa markaa laisku baraarujinaya xarafka la xadf muxuu ahaa wow soo maahayn maanta waa alif laakiin marka u dambeeya alif laakiin asaalata wow ahaa wowga marka laisku baraarujinaya oo damadan waxay mujaanis u tahay o munaasib u tahay wowgan ay munaasib u tahay marka saddexda arrimood ayuu sheekhu inoo tilmaamay labada beydo hore wuxuu ku tilmaamay eh, khawifa iyo khawifa iyo markaasi tawula sida loo cilaalinayo isbedel ku imaanaya wain yakun fatxana wuxuu ku tilmaamay eh, awalo ayuu ku tilmaamay bayacana waa la mid bayacana waa la mid bayaca waxaan doonaya inan damiir la xiriirino asalku bayacuu ahaa qaacida ku qumaysa maxay leedahay taxaraka xarfu cilati wafatax maa qablahu qulibat cilatu fasaara maada baaca baaca markuu noqdo damiir la xiriiri muxuu noqonayaa baactu buu noqonayaa baactu buu noqonayaa waa shaqada labaad baactu markay noqoto iltiqaa saakinin baa dhacaya caynkii oo saakina iyo alfkii laamki udambeyo saakina laba saakin haday kulmaan qaacido maxay tahay xarf cilaha ayaa la xadfa maxaa la ohanaya markaas intaa marki laga xadfo muxuu noqonayaa bactu buu noqonaya bactu alif waa la xadfay bactu buu noqday bactu markay noqota waxaa la is weydiiyey maxaa kusoo caynka maxaa yaalay maxduufka muxuu ahaa si loo ogaado xarakadii caynka saarnayd maxay ahayd fadxa soo maha fadxada haddaan qaadoo fada geeyo marka hore fada maxaa saarnaa aaa saarnay idan fatxo fatxo lagu bedelay wax falaaxa kama imaado wax isbedel yani waxba maqsuudkii la doonayay kama imaanayo idan maxaa la samaynaya markaas waxaa la odhanaya xarafkii caynka yaalay xarfu cilihii caynka yaalay xaraka mujaanis u ah yani markaa xarakada caynka soo bedelo xarakada caynka waa qaadanay oo fatxada ah xarafka caynka yaale mxuu ahaa xarafka caynka yaale mxuu ahaa ya bay ahayd sax ya maxaa mujaanis u ah maxaa munaasib a ah yada kasoo idan xarakadii caynka taallo fatxada ahayd intaad suuqa xarakaadka geysid xarako mujaanis u ah yadani kusoo bedelo ya maxaa munaasab waa kasra soo maha kasrada soo qaado fada saar marka maxay noqotay bictu bay noqotay bictu maxaa ku sugan iyaduna waxaa ku sugan kow xadfu xarfin xaraf in la xadfay baaca alifkeedii wa xarakatin xarakadii fada in la xadfay waa labo wtacwiidu xarakati bxarak xarakadii caynka inaan xaraka munaasib u xarafkii ah, cayn kusoo bedesha waa labo waa saddex wanaqlulmucawadi xarakadii lasoo cumad qaato lasoo bedel qaatay in loo naqliyey ilaa maa qablu fada loo naqliyey sidaa maxaa loo yeelay tambiihan tambiihan lilmaxduuf xarafka la xadfay oo muxuu ahaa yaa soo mahayn ayaa lasku baraarujinaya lanna kasrada fada la saaray yay mujaanis u tahay yay munaasab tahay yadan meesha taala marka tambiiha liwasni lkelimati maaha e waa tambiiha lilmaxduufi ama licayn kelima labadu waa la ohan karaa waad waxaan malanaya marka waa yani qaabkaas markaas noqonaysa midna marka afar shay baa ku sugan iyo cilo midna saddex shay iyo markaasi cila ku sugan marka waxay hal shay ba isku khilaafayaan halkaa shay muxuu yahay e, labada hore oo khawifa iyo tawula xarakada caynku manfaad u naqlinaya bes waa intaas tan laakiin maxay samaynaysaa haddaan xarakadii caynka faad u naqliyo wax isbedel ma imaanayo maxaa la samaynaya markaas waxaa la samaynayaa xarakadii caynka intaad qaado baa xarafkii caynka yaalla xaraka ku habboon baad ku bedelanaysaa mala fahamta haddii caynku wow uu ahaana xarako maxaa kuso bedelanaysaa damo haddii ay ahaydna kasr markaa kadib xarakadii aad soo bedelatay faada u naqli marka waa intaas wuxuu sheekhu raximah اllahu tacaala washakla caynin wanqul rar shakla caynin cayn arakadiisa xarakadiisa rar caynkaasoo liulaaiyi ulaai u sugnaaday muctalatan xaalay tahay cayntaasi mid muctaloo bugta caynka buka xarakadiisa naqli lifaaihi ilaa faaihi muctalka fadiisa u naqli famtail arinkaana fuli oo samee imtiaal samee taladaa iyo amarka lagu sii qaado oo ficil muctalo cayn ah ficil muctalcayn ah yani xarakada caynkiisa naqliga fada u naqli waa goorma madaas ka samaysanaya maya ida tasala nuunun waa haddii ficilkaa nuun ay la xirisato nuuntaas waa te waa nuun damiir waa naa darabna waxaa weyaan qulna nuunkaas weeye ama qulnaa ida waa haddii uu la xirirsamo ficilkii muctalka ahaa nuunun nuun damiir nuunu wata damiir nuun iyo ta damiir nuun damiir iyo ta damiir labadaasi markii ficilkii muctalka lala xiriiriyo muctal caynka ahaa xarakadiisa caynka naqli oo faad u naqli ida tasala haddii ula xiriirsamo nuunu nuun iyo wata damiir bihi bilficli ficilka ada la xiriirsamaan kadaa sidaasay rawow soo wariyeen bilaa nakiirin diidma la-aan bayna ku soo wariyeen intaasuu kaga baxay marka intaasuu kaga baxay marka muxuu kuu sheegay xarakadii ficilku hadduu muctal yahay oo damiir lala xiriiriyo xarakadii caynka naqli oo u naqli waa intaas kuu sheegay eh, laakiin su-aashu waxay tahay awalan yacni wuxuu soo marayaa maraaxil buu soo marayaa maraaxil buu soo marayaa maraaxil ayuu soo marayaa eh, maraaxishana waa naga sheegnayoo ficilkiio marka hore caadi ah oo muctal ayaa damiir lala xiriirinaya damiir marka lala xiriiriyo iclaal baa ficilka lagu samaynaya marka iclaal lagu sameeyo damiir baa lala xiriirinaya damiirkii marka uu yimaado ayaa laba laba saakin baa kulmaya xarf baa la xadfaya markaasaa waxaa la isweydiinaya ficilkani mafacila mafacala mafcuula keebuu ahaa ayib si markaa laisugu baraarujiyo wixii wasnigii u ahaa caynka xarakadiisa baa la qaadaya fadi baa la gelin waa intaas wey wain yakun hadduu noqdo shakligu fatxan fatx haduu noqdo caynka xarakada saarnayd fatx hadday noqoto fakud qaado mujaanisan yani xarakatan mujaanisan mujaanisatan xaraka ku habboon lilcayni caynka ku habboon fatxadii ku bedelo wain yakun hadduu noqdo fatxihii caynka saarnaa wain yakun shakligii hadduu noqdo caynka saarnaa fatxan fatx haduu noqdo xarakadii caynka saarnayd fatxayba noqotayba fakud qaado fatxahaasi adada ha naqlino fada ha geynini fakud aado oo waxaad kusoo bedelataa mujaanisan xarakatan mujaanisa xaraka ku haboon lilcayni xarafkii caynka yaalay xaraka ku haboon fadxadii caynka taale kusoo bedelo ku waxaad noqotaa qaayasan mid qiyaasta limili haada arinkaasoo kale in u qiyaasta noqo u qiyaaso marka wain yakun fatxan wuxuu kaga hadlayaa markii ficilku uu yahay muctalcaynka calaa wasni facala markuu yahay labada horena wuxuu kaga hadlay ficilku markuu yahay calaa wasni facila iyo markuu yahay calaa wasni facula markuu yahay in itasala nuunun wata damiir way ka dhexaysaa taas way ka dhexaysaa laakiin isbedel ku imaanaya ayaa wuxuu la dheeriyay ka dambe in xarakadii caynka markaasi xaraaka lagu soo bedesho wuxuu sheekhu raximah اllahu tacaala wasaalim afcaali ma qad salima min xarfi cilati kama qad culima walam yakun mahmuuza aw mudaacafa falaa takun can faydi saybin saadifa wasaalim afcaali afcaasha teeda saalimka ah maa afcaal weeye qad salima ka nabad gashay min xarfi cilati xarf cila ka nabad gashay kama qad culima sida la ogaaday walam yakun mahmuuza mahmuusna ma ahan aw mudaacafa mudaacafna ma ahan falaa takun ha ahaanin can faydi saybin can faydi saybin saybka iyo siismada qulqulaysa ha noqon saadian mid ka jeedsata ha noqon ay falaa takun ha noqon mucurada saadifan mid ka jeedsata can faydi saybin saybku waa alcaaa waa siismada weeye hadduu cilmiga u ujeedo faydkuna min faada yafiidu idaa saala waa wax soconaya wax qulqulaya soconaya waa faydka la yidhaahdaa saybkana wuxuu ujeedaa waxa lagu sir cilmigii buu ujeeda marka wuxuu leeya cilmigan lagu siinayo ha ka jeedsano cilmiga qaado falaa takun ha ahaanin saadifan ay mucridan mid ka jeedsadaa can faydi saybin siismada qulqulaysa oo cilmiga ah mid ka jeedsata marna ha noqon shawiyuha shawigeedu milu waraf weyaan warafo wey ay tala u dheeraaday ajwafuhaana qaala iyo baaca iyo maalo weeye naaqisuha naaqiskeeduna milu dacaa iyo qalaa iyo ranaa weeye lafiifuhaa lafiifkeeduna milu milu qawa oo kale wey qawa wuu lumay waqaa wanaa weyaan halkan shekh wuxuu ka warramaya raximah llahu tacaala markuu inoo sheegay ficilkii muctalka ahaa oo cayn ka bukay ayaa wuxuu inoo tilmaamaya alqaab iyo magacyo ay leeyihiin afcaashu ficilka saxiixa aqsaam buu leeyahay muctalkuna aqsaam buu leeyahay saxiixa waxaa loo qaybiya saddex qaybood waxaa loo qaybiyaa saalim mahmuuz iyo mudaacaf Eh, muctarkana waxaa loo qaybiyaa shan qaybood waxaa loo qaybiyaa aras aras ama mihaal iyo muctalu iyo muctalulaam ama naaqis ayib naaqis iyo ajwaf iyo aras lafiif maqruun ah iyo lafiif mafruuq ah shantaasaa loo qaybiya wax iska basiid wax adag maaha waa iska magacyo weeye eh, ficilka saxiixa saxiixa waxa maqasho waa ficil xarf cilo uusan la socon baa saxiix la yidhaahdaa saddex buu u qaybsamayaa saalim saalimka la yidhaahdaa waa ficil xarf cilo aan wadan mudaacafna ma ahan hamzana ma wato waa sida dakhala oo kale dakhala xarf cilo miyuu ku jiraa waa maya wow iyo wow iyo alif iyo midna kuma jiraa idan waa saxiix haddaba saxiixi waa saxiix waana saalim saalim maxaa loo leehay hamzana ma wato hamzana ma wato niskumana idqaamin dakhala waa saalim baa lagu oranaya o haddii hamze uu wato hamze hadduu wato sidaa sa'alo oo kale sa'ala waxaa lagu ohanaya waa mahmuuz hamzuu wataa laba qara'a oo kale waa mahmuuz baa lagu ohanaya mudaacafna waxaa weye kii aan soo maraynay oo caynka iyo laamka ayaa isku idqaaman saasa la yaqaana caynka iyo laamka isku idqaaman sida xaba xana ayib iyo afcaasha hara ee jalla dhammaantood waa mudaacaf wey saddexdaasi saxiixa intaa u qaybsama wuxuu qaybsamaya saalim mahmuus iyo mudaacaf muctalkii shan buu u qaybsamaya aras mid loo yaqaan asag da shawi buu ku sheegay shawiyuha buu ku sheegay shawi waxaa weeyaan shawiga waxa la yidhaha jild ras madaxa haragiisa ayaa shawi la yidhaahdaa laki wuxuu ujeedaa muctalulfa fadu ka bukaa muctalfa mesha ku oranayo shawiyuha ku yihi marka mid madax ka buka wey waa shawi magacaas isagoo la baxa arasna waa la yidhahdaa min arasi madaxuu ka bukaa miaalna waa la yidhaahdaayo ficilkii saxiixa ayuu lamid miaal bay yihahdaa magacyahaaso isagaa leh aras shawi miaal waa sida wacado oo kale hadaas wuxuuna u miaaliye warafo oo kale warafa warafa ay taala u dheeraaday waa muctalulfa fadu ka bukaa aras waa laa madaxu ka xanuunsanaya shawi waa la yidhaahdaa magayaasuna isagaa leh magayaasuna isagaa leh ayib aras ama miaal kaas waa mid ajwaf jawfku ka xanuunsanayaa weeye guduhu ka bukaa waa muctulcaynkii weeyaan sida qawala qaala iyo baaca iyo maala oo asagu awala ayuu ahaa awala caynku ka buka ajwaf baa min ajawf guduhu muctulka yahay naaqis naaqisku waa midka xagga dambe xarficlaha ku sita naaqis sida dacaa oo kale dacaa yadcuu aakhir wowa ku wataa qalaa yaqlii ranaa yarnuu aakhirku xarficila ku wataa naaqis baa loo yaqaanaa lafiif lafiifka lagu qaybsamayaa lafiif mafruuq ah mafruuq maxaa loo jeedaa waa laba xarficilaa ku suganoo xaraf saxiixa udhexeeya wowgu fadu waa xarficilo laamkuna waa xarficilo xaraf saxiixa u dhexeeya waa sida waqa oo kale waqa waqa waa xarfucilwowga sooma qaafkuna muxuu yahay saxiix alifka u dambeeyana waa muctan idan waa laba xarfu cilo awalkii aakhirka dhacay oo xarf saxiix u dhexeeya mafruuq bale lafiifun mafruuq saasay yidhahdeen lafiifun mafruuq waa laba xarfu cilo laakiin mid saxiixa u dhexeeya lafiifun maqruun baa jira lafiifun maqruun laba xarf cilo isku xiga ayuu wataa sida awa oo kale awa awa ayrku waa xarf saxiixa wow iyo alif baa isku xiga caynkii laamka waa arf cillo wey lafiif maqruuna lh waa isku lamaanya idan marka maxaa ku soo baxay muctalka inuu shan u qaybsamayo mid madaxa ka buka shawi baa la yidhaahdaa ama aras ayaa la yidhaahdaa iyo mid yan markaasi jawfka xarfu cillo ku wata kaasa ajwaf baa la intaa waxaa soo raacaya waxaa loo yaqaan lafiifun lafiifun mafruuq yani waa xarfu cilo dhexduu yaala eh, xarfu cil laba dhinac bay joogaan xarf saxiixa dhexda ku jira iyo lafiifun lafiif mafruuqa kaas la yihah lafiif maqruuna waxaa weeyaan labada xarfu cilla isku xiga marka waa magacyahaas u weeyaan sheekhuna waa mihaaliye wasaalim alafcaali afcaasha teeda saalimka ah maa afcaal weeye qad salima ka nabad gashay min xarfi cilatin xarfu cila ka nabad gashay xarf cilo ayay ka nabad gashay ama ad culima sida la ogaaday xarf ma wadato ama ad culima sida la ogaaday saalim baa la yihahdaa walam yakun aan ahayn mahmuuza mid hamzo wata aw mudaacafa mudaacafna aan ahayn aan isku idqaamin caynkii laamka falaa takun ha noqon saadifan ay mucridan mid ka jeedsada ha noqonin can faydi saybin daad yani markaasi siismo daad ah sida daadka u cilmigii buu ujeedaa cilmigaas sida daadko kale ah faydka oo min faada yafiidu idaa saala markay qulqulayaan soconayaan baa faada alwaadi togiibaa biyihii soo rogayoo biyihii baa soconaya marka can faydi saybin saybkuna waa e, siismada weya wa la sisiinayo w ad cilmiga uga jeedo falaa takun ha ahaanin saadifan mid ka jeedsaday can faydi saybin siismo qulqulaysa iska soconaysaa marna ha ka jeedsana qaado shawiyuhaa yani markaas afcaasha teeda shawiga ah aa midkeeda madaxa ka buka xarfcilo ku wata milu waraf weeye milu warafo oo kale wey ay taala wuu dheeraaday warafu fasiraya ay taala wuu dheeraaday ajwafuhaa afcaashinteeda ajwafka oo jawfka ka bugtana ka qaalo oo kale weye qaala waa la garanaya ku qowlay baaca wuu iibiyey maala wuu iishay maala yamiilu naaqisuhaa afcaashin ah, teeda naaqiska ah milu dacaa oo kale weye dacaa dacaa kale wey dacaa wuu yeeray qalaa wuu carooday wey ranaa wuu u fiirsaday wey ay nadarahu wuu eegay weyaan ayib marka dacaa qaala iyo baaca iyo maala dhammaantood waa muctalu cayn caynka xarfcila ah naaqisuha naaqiskeeda milu dacaa oo kale wey dacaawo ayuu asalku ahaa dacaa yadcuu milu dacaa oo kale wey qalaa oo kale wey qalaa wuu carooday qalaa yaqlii qalaya marka waa muctalaami bilya ranaa yarnu waa muctalaami bilwaaw dacaana muctalaami bilwaaw weyaan qalaana muctalaami bilya marka saddexda waxaa la ohanaya naaqiso xarfu cila aakhir laamka yaala lafiifu afcaashan lafiifkeedu milu qawa oo kale wey qawa wuu lumay qawa min alghiwaaya ayib waqaa wuu ilaaliyey wana fi اlamri arrinkiibuu ka daciifay idaa dacufa wafatara wakalla waacya markuu daalo oo taag dareeyo baa ladhahaa wana marka wana fi amri arinka ayuu marka ka taagdareeyey bimacnaa uu ka daciifay oo ka taagdareeyey weeyaan wallah aclam